بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay kitaabkii ahaa alurjuز almi'iya libni abilcizi raximah اllahu tacaala oo ku saabsanayd siirada waxaa inoo dambeysay uu ka warramayay sheekhu raximah اllah nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo u safray shaam maruu ka soo laabtayna guursaday khadiija radia allahu canha wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wawalduhu minha khalaa ibraahim faalawalu اlqaasimu xaada الtakriim wawalduhu nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam caruurtiisu minhaa ay min khadiija khadiijo xaggeeday ka ahaadeen khalaa ibraahim ay caddaa ibraahim marka laga reebo ibraahim faalawalu midka ugu horeeya caruurta nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam alqaasimu qaasim weeye xaaza wuu koobay qaasim atakriim sharaf ayuu koobay iyo karaamo halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka warramo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo caruurtiisii marka wuxuu inoo sheegay caruurtiisa dhammaantood in markaasi khadiija ay dhashay marka laga yimaado ibraahim marka laga yimaado ibraahim isagu waxaa dhashay maariyat اlqibطiya gabadhii la ohan jiray gabadhaas waxaa usoo hadiyeeyey ninkii la ohan jiray almaqawqis meliku misra baa usoo hadiyeeyey marka ibraahim hooyadiis waa yani markaasi maariyat lqibtiya wey laakiin inta kale caruurta waxaa dhashay dhammaantood khadiija radia allahu canha nebiguna markuu tilmaamayey oo yani uu sheegayey khadiija radia allahu canha waxyaalaha ay dumar kale kaga duwan tahay wuxuu nabigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam inaha kaanat wa kaanat wa kaana lii minha waladun yacni sifaadkaasay lahayd oo sifaadkaasay lahayd caruurtayduna xaggeeday ka ahaadeen bimacnaa iyadaa caruurta u dhashay ayb marka caruurtiisa dhammaantood yani waxaa dhashay khadiija marka laga yimaado ibraahim lakiin ibraahim maariyat اlqibطiya ayaa dhashay wa walduhu caruurtiisu minhaa ay min khadiija khadiijo xaggeeday ka ahaadeen khalaa ibraahim ay caddaa ibraahim ibraahim marka laga yimaado ibraahim yacni wuxuu dhashay sanadkii sideedaad oo hijriga ayuu dhashay magaalada madiina ayuu ku dhintay wuxuuna noolaa sanad iyo nis ayuu noolaa macnaa sanad iyo bar ayuu noolaa qowlka markaasi saxiixa ah nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam maalintii uu dhintay uu ka murugooday waxaa ku sugan xadiiska saxiixa ah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markii uu dhintay wuxuu yidhi ina alqalba layaxzan wa ina alcayna latadmac wa inaa calaa firaaqika ya ibraahiimu lamaxzuunuun qalbigu waa murugaysan yahay ishuna waa ilmaynaysaa inaad naga naga tagto ibraahiimo waa ka murugoonaynaa marka nebigu maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka murugooday dhimashada markaa ibraahim wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay markaas maadaama isagoo ilmo yara uu dhintay of nuujisa jannada ina lahu murdican fi اljanna jannada wuxuu ku leeyahay yani markaasi ku yeelanayaa mid markaa nuujisa marka ibraahim marka caruurta waa ugu yaraa caruurta nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam waa ugu yaraa ayib faalawalu اlqaasimu kan koobaadoo caruurta yani waxaa ugu weynaa qaasim baa ugu weynaa qaasimna wuxuu dhashay qabla albictha intaa nebi maxamed lasoo diray calayhi الsalaatu wasalaam ayuu yani markaasi ayuu dhashay caruurta nebi maxamedna asagaa ugu weynaa wuu dhintay isagoo laba sano jira ayuu dhintay marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kunyadiisa waxaa la odhan jiray abulqaasim ayib man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim marka qaasimka kunyada looga dhigayo waa inankiisa weeyaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay in magaciisa lala baxo laakiin kunyadiisa aan markaasi lala bixin tasamaw bismii walaa takanaw bikunyatii magacayga la baxa macanaa maxamed la baxa laakiin kunyadayda hala bixina bimacnaa kunyadaasi ha samaysanina ayib sabab buuna xadiisku lahaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo meel jooga ayaa nin u yeeray nin kale markaasa abalqaasim nin kaluuna u jeedaa nebigaa marka soo eegay markaasaa wuxuu ya rasulla adiga kuma jeede ninkaasaan u jeedaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi magacayga la baxa laakiin kunyadayda yani markaa hala bixina jumhuurtu waxay ku xambaareen yani markaasi markaasi nahyigaasi in uu yahay litanziih lana nasakhay markuu nebi maxamed dhintay calayhi الsalaatu wassalaam laakiin shaaficiyada waxay leeyihin waa litaxriim isagoo nool iyo isagoo dhintay labaduba midna abulqaasim lalama bixi karo qaar waxay ku jamcinayaan waxay leeyihiin qofka yani markaa magaciisu moxamed yahay ayaa loo diidaya inuu abulqaasim kunyo ka dhigto laakiin qofkii magac kale leh abulqaasim yani markaa kunyo waa ka dhigan karaa marka waa isu khilaafsan yihiin madaahibtu laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin yani waa litanziih weeyaane maahan litaxriim maahan falawalu kan koobaad caruurta midka koobaad yani ogu ugu weyn alqaasimu qaasim weeye xaaza wuxuu koobay qaasim atakriima karaamo iyo sharaf ayuu koobay wa zaynabun zaynab weeye caruurtiisa ruqiya ruqayatu ruqayo weeye wa faatima faatima weeye wa uma kulhuum uma kulhuum khaatimatun way khatintay lahunna hablihii ayay khatintay halkanna wuxuu inoo sheegay hablihii yani nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna sheegay afar waxaa ugu horeysa zaynab zaynab ayaa ugu horeysa yani hablahana zaynab baa ugu weyneyd hablaha nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayadaa ugu weyneyd bilaa nisaacin arrinkan laskuma hayo inay ugu weyneyd wuxuu nebigu u guuriyey nin la ohan jiray abulcaas oo khadiija ay habaryar u ahayd khadiija binti khuwaylid ay habaryar u ahayd buu nebigu u guuriyey calayhi الsalaatu wasalaam waxayna u dhashay umaama inan la ohan jiray umaama iyo markaasi inan la ohan jiray cali ayay u dhashay marka zaynab waa akbaru banaati الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam waxayna dhimatay sideeddii hijriga sanadkii sideedaad oo hijriga ayay dhimatay radia allaahu canha waxaa ku xigta ruqaya ruqaya waxaa guursaday eedna markii hore cutba ibna abilahab abilahab inankiisa cutba la oran jiray ayaa guursaday kadibna way kala tageen waxaa guursaday cuثmaan ibnu cafaan radi allaahu canhu ayaa guursaday waxaana dhimatay yani markaasi khaswadii beder markii saxaabadu ay khaswadaa ku jireen ayay dhimatay waxaa ku sugan fii musnad axmed cismaan radi allahu canhu inuu yidhi waxaan beder ooga haray oon oga qeyb geli waayey fainii umaridu ruqaya binta rasuuli اllaahi sal اlه alay wasalam xataa maatat waxaan xanaanaynayey oon gacanta ku hayey yani ruqaya oo inantii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaa markaasi ay ka dhimatay marka kadib markay ka dhimatayna waxaa wuxuu nebigu u guuriyey inantiisa umu kalhuum ayuu mar labaad u guuriyey ruqaya marka waxay dhimatay sanadkii labaad oo hijriga ayay dhimatay radia allaahu canha wa can asaxaabati jamiican wa faatima waxaa kaloo ka mid ah hablihii faatima ka mid ah faatima bint rasuul waxayna ahayd yani nebigu hablihiisa iyadoo ugu jeclaa faatima waxaa ku sugan xadiiska saxiixa ah min xadiidi caaisha radia allahu canha fii saxiixi bukhaari wa muslim min xadiidi caaisha waxay leedahay caaisha waxaa nebiga u timid faatima oo markaa u soconaysa socodkii nebi maxamed oo kale ku soconaysa markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam marxaban bibnatii soo dhowow inantaydiyay soo dhowow kadibna nebigu wuxuu fariisiyey dhankiisa midig ama dhankiisa bidix kadibna war buu si gaar oogu sheegay sheeko ayuu si gaar oogu sheegay faatima way oyday markii warkii loo sheegay way oyday caaisha waxay ku tidhi maxaad la ooyeysaa kadibna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam war kaluu si gaara oogu sheegay dana way qososha oohintii qosol baa uga dambeeyey caaisha radi allahu canha waxay tidhi maa ra'aytuka alyowmi faraxan aqra min xusni maanta kale maanta kale ma arag bay tidhi farax iyo murugo isaga dhow maan arag bay tidhi marka hore way oyday wax yar kadibna way qososhay caaisha waxay tihi waan weydiiyey maxaad la oyday maxaad la qososhay maanaa nebigu muxuu kuu sheegay wixii kaa oohiyey oo kaa qosdiyey muxuu ahaa waxay ku tidhi maa kuntu liufshii sira rasuuli اllahi sal ly slam sirta rasuulka inaan faafiyo ma dooni macnaa kuma sheegayo warka nebi maxamed uu ii sheegay kuma sheegayay tihi kadibna nebigu markuu dhintay calayhi الsalaatu wasalaam ayay dib u weydiisay caaisha warkii bay marka u sheegtay waxay tihi nebiga wuxuu igu yidhi jibriil baa qur'aankii ii soo bandhigay sanad kastaba mar buu iisoo bandhigi jiray qur'aanka kaana ina jibriila kaana yucaariduni اlqur'aana kula sanati mara mucaarado bimacnaa mudaarasa loo jeeda bimacnaa waan sa daraasayn jirnay qur'aanka aniyo jibriil sanad kasta hal mar sanadkan laakiin laba goor baan mudaarasaynay oon yani markaasi eh, wada muraajacaynay mana u malaynayo rasuulku ilaa waan dhimanayaa waxaa arrinkaas wuxuu calaamad u yahay inaan dhiman doono buu calaamad u yahay oo geeridaydii baa dhowaatay wuxuu kaloo u sheegay markaan dhinto cidda ugu horeysa oo qaraabadayda ka mida oo iga daba imaan doonta waa adigu yidhi marka arrinkaasi way ka oyday kadib nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaam amaa tardayna an takunii sayidata ahli اljanna aw nisaءi اlmuuminiin miyaadan raalli ka ahayn inaad noqoto yani markaasi ahlu jannaha midda u ah sayidada miyaadan jeclayn ama dumarka mu'miniinta inaad u noqoto sayida miyaadan jeclayn kadib markaasi arrinkaasaan la qoslay bay tiri marka arrinkaana waa bishaaro arrinka horena wuxuu ahaa arrin ay ka murugootay markii loo sheegay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo geeridiisa marka faatima radia allahu canha axaadiis bay nebi maxamed ka warisay ilaa siddeed iyo toban xadiid bay nebi maxamed ka warisay calayhi الsalaatu wassalaam alimaam suyuuطi raximah allahu tacala risaalo gaaran uu ka qoray uu kaga warramayo manaaqibteedii uu u bixiyey aلhuquur اlbaasima fii manaaqibi asayida faatima uu kaga warramayo yani markaa sifaadkeedii iyo manaaqibteedii uu kaga warramayo waxaa ku xigta umu kalhuum radia allahu canha umu kalhuum waxaa guursaday cutayba ibna abi lahab waa inan labaadu abulahab u dhalay ayaa guursaday markii hore kadibna sida kutubu siyar ay sheegayaan yani markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejiyey aad bay ula dagaalameen abulahab iyo reerkiisu iyo xaaskiisa iyo yani marka aad bay ula dagaalameen marka dagaalkay ku qaadeen waxaa ka mid ahaa in markaa inamadii ay ku yidhaahdeen u fura nebi maxamed hablihiisa u fura kadib marka cutayba inantii wuu furay waxaa guursaday oo nebigu u guuriyey calayhi salaatu wasalaam cuثmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ayuu nebigu u guuriyey umu kalsuum waxay dhimatay sanadkii sagaalaad oo hijriga ayay dhimatay asanad taasica min alhijra ayay dhimatay faatima iyadu waxay dhimatay sanadkii ko iyo tobnaad oo hijriga bay dhimatay sanadkii ko iyo tobnaad oo hijriga ayay dhimatay waa arki doonaa iyadu way ka dambaysay nebi maxamed dhimashadiisa iyadun baa ka dambaysay carruurtiisa inta kale nebi maxamed way ka horreeyeen xagga dhimashada sheekha inoo sheegi doonaa wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa zaynabu zaynab weeye carruurtiisii iyo hablihiisi ruqayatu ruqayo wey wa faatima faatima wey wa umu kalhuum weeye wa umu kalhuumin umu kalhuum khaatimatun way khatintay lahunna hablihii bay khatintay bimacnaa xagga da-aan ayadaa ugu yarayd marka waxay ahayd khaatimadii ayay ahayd wاطaahiru wاطaahiru الطayibu cabdullaahi waqiila kulu sm waqiila kulu smin lifardin zaahi wاطaahiru wاطayibu طaahir iyo طayib labadaasi cabdullaahi weeye bimacnaa labadaa magacba cabdullaahi baa leh waqiila waxaa la yidhi kulu smin magac kasta lifardin qof buu u sugnaaday fardigaasoo zaahi bimacnaa jamiilin qurux badan beytka ku dhammaystiraya halkan wuxuu inoo sheegayaa maadaama inoo soo sheegay inamadii qaasim iyo ibraahim inoo soo sheegay halkan wuxuu inoogu sheegayaa yani markaasi inankii saddexaad oo nebi maxamed u dhalay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa weeye cabdullaahi weeye cabdullaahi marka wuxuu leeyahy laba magac buu leeyahy oo kale ama laba laqab oo kale aلطayib iyo aلطaahir calىa qowlin aلطayib aلطaahir cabdullaahi baa labadaa laqab leh ayib qowl kale wuxuu leeyahay maya طaahir iyo طayib waa laba inan oo kale saa haddii lagu socdo marka waxay noqonaysaa inamadu inay shan ahaayeen habluhuna afar ay ahaayeen bay noqonaysaa طayib iyo طaahir iyo cabdullaahi qaasim iyo ibraahim shantaas inamadu noqonayaan habluhuna afartii aan soo aragnay bay noqonayaan haddii laakiin la yidhahdo طayib iyo طaahir waa laba laqabo uu leeyahay cabdullaahi marka inamadu saddex bay noqonayaan marka laba qowl ayaa markaa ku sugan in la yidhaahdo inamadu waa shan oo طayib iyo طaahir waa laba inan iyo in la yidhahdo maya inamadu waa saddex طayib iyo طaahirna waa laqab markaasi laba laqabo uu leeyahay yani markaasi cabdullaahi weeyaan laakiin qowlka hore oo ah طayib iyo طaahir inay cabdullaahi magacyo u yihiin kale qowlkaasaa markaa xoog badan qowlan kale waa qowl laga xoog badan yahay wالطayibu طayib iyo wطaahiru wالطaahiru طaahir iyo wالطayibu طayib cabdullaahi weeye bimacnaa labadaa laqab cabdullaahi baa leh cabdullaahi ayaa leh wa qiila waxaa la yidhi kulu smin magac kasta طayib iyo طaahir mid kastaba lifardin qof buu u sugnaaday fardigaasoo zaahin bimacnaa jamiilin qurxoon ayaa markaa leh wuxuu sheekhu yihi raximah الlahu taعaalى wاlkulu fii xayaatihi daaqu اlximaam wa bacdahu faatimaة binisfi caam wاlkulu dhammaan dhammaan yacnii inamadiisii oo dhan carruurtiisii oo dhan daaquu waxay dhadhamiyeen alximaama geeri bimacnaa way dhinteen wey fii xayaatihi nebiga noolashiisii nebigoo nool bay wada dhinteen wa bacdahu wa faatimatun faatimo daaqat alximaama geeri bay dhadhamisay bacdahu nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam gadaashiisa binisfi caamin yani markaa caam ama sanad kala barkiisa bimacnaa lix bilood bay ka dambaysay buu ujeedaa binisfi caam wuxuu ujeedaa maatat bacdahu bisittati ashhur lix bilood kadib bay dhimatay lanna sanadku waa labiyo toban bilood weeye marka nisfu caam waxay noqonaysaa lix bilood bay noqonaysaa dhammaantood way dhinteen yani markaasi awlaaddii iyo carruurtii nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam isagoo nool ayay markaa dhinteen marka laga reebo faatima radi allahu canha faatima sida xadiiska fi saxiixayn min xadiidi caaisha waxay leedahay ana faatima radia allahu canha caashat bacda rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama sittata ashhurin yacni faatima waxay noolayd nebi maxamed gadaashiisa calayhi الsalaatu wasalaam lix bilood ayay noolayd taa marka waa haabit oo xadiiskaasi fi saxiix الbukhaari wa muslim ayaa inoo sheegaya alximaamku waa almowt geerida ayaa ximaam la yidhaahdaa alximaam waa geerida weeyaan ibnu xasmi waa tuu lahaa waalzamu aطraafa الhuguuri mujaahidan mujaahidan lialqىa ximaamii muqbila hayra mudbiriin wuxuu leeyahay waxaan laazimayaa yani huguurta iyo markaasi huguurta iyo meelaha faramaha ayaan laazimayaa oo dagaalladu ay ka socdaan anoo mujaahid ah lialqaa ximaamii saan oola kulmo geeridayda muqbilan hayra mudbirin anoo markaa gaaladii ka hortegaya oo markaan ahay nin cararaya ayaan la kulmaya marka marka ximaamku waa geerida weeyaan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walkullu carruurtii dhammaantood daaquu waxay dhadhamiyeen alximaama geeri fii xayaatihi nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam oo nool ayay markaa geerida dhadhamiyeen wa bacdahu وفاطمة فاطمo ذاaqت waxay dhadhamisay alximaama geeridii bacdahu nebi maxamed gadaashiisa alayه الsلatu سلام biنiصفi caamin caam niskiisa kadib ayay markaa dhadhamisay macnaa lix bilood kadib ayay dhimatay radي الlahu canha wa baعda خamسi وaثaلaaثiiنa xadر bunyaana bayt الlaahi lama andasar wuxuu leeyahay raximah الlah wa baعda خamسi وaثaلaaثiiنa waxadara nabigu wuxuu ka qayb galay bunyaana bayt illaahi guriga ilaahay dhismihiisii buu ka qayb galay bacda khamsin wa alaaiina shan iyo soddon sano kadib lamaa goortii ayuu ka qayb galay dhismahaasi indasara bimacnaa kharaba wanhadam beytkii markuu dumay oo burburay ayuu ka qayb galay halkanna wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala nebigu cumrigiisu markuu ahaa soddon iyo shan markuu jiray soddon iyo shan markuu jiray wuxuu kala qayb galay quraysh dhismihii ay dhisayeen beytka iyo kacbada buu kala qayb galay kacbadu in la dhisana waxaa keensaday way duntay oo daadad iyo roobba intay ku dayeen oo daadad ku soo rogmadeen bay markaa kacbadii dildilaacday oo qaar way duntay marka waxay u baahatay in dib loo dhiso ah, dhismihii la cusboonaysiiyo bay markaasi u baahatay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi uu ka qayb galay oo dhagxaantii ayuu markaa wax ka soo qaadayey sida ku sugan fi fi saxiixayni min xadiidi jaabir wuxuu leeyahay markii kacbada la dhisay dahabtu dahaba الnabiyu sal اlه alay wasalam wacabaasu nebi maxamed alayhi الsalaam iyo cabaas way ka qayb galeen dhismihii yanqulaani اlxijaara ayagoo dhagxaantii wax ka soo guraya cabaas baa marka wuxuu ku yidhi nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam ijcal izaaraka calىa raqabatik izaarkaaga iyo hoosguntigaaga waxaad saarataa raqabada iyo qoorta saaro si markaa dhagxaanta aad qaadaysisu kaaga ilaaliyo qoo xagga saaro nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii qaatay fakhara ila alardi dhulku ku dhacay markiiba nebi lagama dhigin weli lama soo saarin laakiin ilaah baa ilaashanayo wax alla wixii xumaana waa laga ilaalinayaa mar alla markii maradu yani markaa hagga uu qoorta saartay dhulku ku dhacay wa caynaahu ila asamaa indhihiina kor buu taagay si qof nafta ka baxaysoo kale buu indhihii kor u taagay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigu markuu miirsado indhaha kala qaaday baa wuxuu yidhi izaari izaari macnaa isiiya hoos isiiya maradii isiiya kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam maradiisii ayuu markaa guntaday marka xadiidkaas wuxuu inoo sheegayaa bi saxiix albukhaari wa muslim nebigu inuu ka qayb galay dhisitaanka kacbada la dhisayo inuu ka qayb galay markaasna cumrigiisu wuxuu ahaa shan iyo soddon sano ayuu markaa nebigu jiray calayhi الsalaatu wasalaam wa bacda khamsin wa halaaثiina waxadara wuxuu nebigu ka qayb galay bunyaana bayt illaahi guriga ilaahay dhismihiisii buu ka qayb galay lamaa goortii indaara indaara waxaa la yidhahdaa carabiga bimacnaa kharaba wanhadama kharaab buu noqday oo wuu dumay baytullaahi waa kacbadii weeyaan markay duntay oy burburtay dhismaheedii buu ka qayb galay waxaana sababay roobabkaa ku daayay iyo markaa daadadkaa kusoo rogmaday bacda khamsin wa alaaiina min cumrih wuxuu ka qayb galay arrinkaasi bacda khamsin wa alaaiina soddon iyo shan sano kadib min cumrihi markaas nebiga cumrigiisa iyo da'diisa soddon iyo shan sano markuu ahaa ayuu markaa nebigu ka qayb galay calayhi salaatu wasalaam dhismaha kacbada wuxuu sheekhuyi raximah اllah waxakamuuhu waraduu bima xakam fii wadci daka alxajari اlaswadi ham waxakamuuhu nebiga xakam bay garsooray ka dhigteen waraduu raalli bayna ku noqdeen bimaa xakama nebigu wuxuu xukumay oo muxuu yahay wa huwa shaygaa la xukumay waxaa weeye wadcu fii wadci daaka axajiri xajari xajari aswadi xajaru aswadka waa in la dhigo hama halkaas iyo mawdiciis in la dhigo halkan wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala nebigu inuu noqday garsoore oo markaasi nimankii quraysh u garsoore u noqday kacbadii markay dhiseen baa markaasi xajarul aswadkii markii la soo gaaray booskiisii baa qolo kasta waxay doontay oo jeclaystay iyadu inay markaasi sharafta iyadu hesho oo booskiisii ay dhigto bay qolo kasta dooneen ayib marka waa isu khilaafeen qolo kasta waxay tii annagaa dhigayna qolo kasta waxay idhahdeen annagaa dhigayna sida markaa ibnu isxaaq eh, uu sheegay xadiidka imaam axmedna uu soo warinayo uu tilmaamayo qolo kasta waxay annagaa dhigaynaa kadibna way iskhilaafeen waxay ku sigteen inay dagaalamaan dagaal bay u diyaar garoobeen iyadoo halkaa ay marayso dagaal ay isu diyaarinayaan ayaa nin oday oo ka mid ah quraysh oo la ohan jiray abaa umaya ibnu lmugiira ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibnu makhsuum oo ahaa ninka ugu da-da weynaa markaas ayaa wuxuu yidhi waxaad samaystaan garsoore idiin garsoora garsoorahaasi wuxuu xukumo ku kala baxa kadibna wuxuu yidhi ninka ugu horeeya oo albaabka ka soo galaa albaabka masaajidka ka soo gala ninka ugu horeeya garsoore aan ka dhigano wuxuu ku xukumo aan markaasi ku soco yani arrin ku dhammayno hadduu qolo gaara siiyana ha loo daayo hadduu si kale ku xukumona sidaa markaa ha lagu xukumo kadibna yani markaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuxuu noqday awalu rajulin yaطlucu min alfaj ninka ugu horeeyey oo ka soo galay albaabkii nebi maxamed buu noqday alayhi الsalatu wasalaam markaasa waxay yidhahdeen ataakum alamiin waxaa idin yimid ninka amiinkahabaa ah idin yimid aad bay ugu farxeen markii nebi axmed arkeen calayhi salatu salaam kadib nebigu wuxuu keenay arrin aysan horay marka ayagu aysan u samaynin oo aysan horay usoo jeedinin ayuu nebigu markaa usoo jeediyey muxuu nebigu yidhi calayhi salaatu salaam wuxuu ku yidhi maro yani markaa go weyn fidiya kadibna yani markaa dhagaxi kor ka saara qolo kastaba dhinac ha qabato qolo kastaba dhinac ha qabato kadibna sidii bay yeeleen sidii bayna dhagaxii ku dhigeen booskiisii marka arrinkaasna yani markaasi waxaa ku dhammaaday khilaafkii udhexeeyey iyo dagaalkii udhexeeyey ayaas baa ku dhammaaday wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala waxakamuuhu nebiga xakam iyo garsooray ka dhigteen waraduu raalli bay ku noqdeen bimaa xakama wuxuu xukumay siduu ku xukumay garta way ku qanceen ayib muxuu yahi haddaba waxa la xukumay wahuwa waxa ay ku raalli noqdeen waxaa weeye fii eh, waxa ay xaakimka ooga dhigteen waxaa weeyaan fii wadci daka alxajari اlaswadi xajaru aswadka waa in la dhigo hama halkaas iyo mawdiciisii hama waa darfu makaankii weeyaan maahan humadii xarafka ahayd maahan hama ay hada almawdic aw daka almawdic makaankiisii iyo booskiisii in la dhigo arrinkaas way midkay markaasi ooga dhigteen garsoore xajaru aswadkuna nebigu wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inuu yahay yani markaa dhagxaantii jannada inuu yahay xadiis saxiixa wuxuu tilmaamaya ana axajar alaswada min xijaarati اljanna waa dhagxaantii jannada ayuu ka mid yahay wuxuu kaloo nebigu sheegay inuu ahaa dhagaxan dhagaxani wax cad inuu ahaan jiray wa kaana ashadda bayaada min athalj barafou ka caddaa maxaa haddaba saa u galay xataa sawadathu khataayaa bani aadam waxaa saa u madoobeeyey dembiga bani aadamkaa saa u madoobeeyey qof kastaba markuu tago isagoo dunuub markaasi isagoo dunuub sita markuu tago oo dhagaxii uu taabto nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka soo xajiya falam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowma waladatu ummuhu wuxuu soo noqonayaa maalintii hooyadii ay dhashay oo kale asagoo ah bimacnaa wax dembi aan lahayn ayuu markaas soo noqonaya halkaasuu dembiga kaga imaanaya marka nebigu xadiiska saxiixa wuxuu inoogu sheegayaa inuu baraf ka caddaa laakiin dunuubtii bani aadamka baa waxay ka dhigtay yani markaasi midabka noocaasa iyo madowga noocaasa wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wabada aami wabacda caami arbaciina rusila ursila fii ywmi الاثnayn yaqiina fanqula wabacda caami arbaciina sanadkii afartanaad kadib ursila waa la diray fii ywmi الاثnayni maalin isniina la diray yaqiinan ay irsaalan yaqiinan diritaan la hubo fanqulan arrinkan naqli oo arrin la hubee dadka u sheeg buu leeyay oo soo naqli yani halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah اllahu tacaala nebigu calayhi الsalaatu wasalaam afartan sano markii uu gaaray in la soo diray in la soo diray ayib oo rasuul laga dhigay waxaana sheegaya xadiiska صaxiixa fii saxiix الbukhaari wa muslim min xadiis ibn cabaas wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay buciثa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam liarbaciina sana nebigu markuu afartan sano jiray baa la soo diray famakata bimakata ثalaaثaةa caشharaةa sana wuxuu ku nagaaday magaalada maka saddex iyo toban sano yuuxaa ilayhi isagoo markaa loo waxyoonayo kadibna waxaa la faray inuu hijroodo toban sano ayuu markaa ku sugnaa magaalada madiina wuxuuna dhintay isagoo saddex iyo lixdan sano jira ayuu dhintay marka xilligii la soo diray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa afartan sano ayuu nebigu jiray calayhi الsalaatu wasalaam kadalika xadiidka fii saxiix الbukhaari min xadiidi anas anas wuxuu yidhi unzila calayhi wa huwa ibnu arbaciin nebiga waxaa lagu soo dejiyey waxyiga isagoo afartan sano jira ayaa waxyiga lagu soo dejiyey marka afartan sano ayuu markaa nebigu jira calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista ay noo sheegayaan fii yowmi اlitnain maalin isniin ay ahayd maalintii nebi maxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam taana waxaa sheegaya xadiidka saxiixa fi saxiixi muslim min xadiidi abi qataada alansaari nebiga waxaa la weydiiyey maalinta isniinta in la soomo maalinta isniinta in la soomo yacni xukumkeedu muxuu yahay wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam daka yowm wulidtu fiihi wa yowm bucudtu aw unzila calaya fiih maalintaas maalinta isniinta waa maalintii lay dhalay ayib waa maalintii lay saaray aw unzila calaya fiihi waa maalintii waxyiga laygu soo dejiyey weeyaan marka yowma bucud waa maalintii lay saaray marka maalintaasna waa la hubaayo xadiidkaas ayaa inoo sheegaya marka labada arrimood ayuu markaa sheekhu inoo sheegay afartan sano inuu da-du ay ahayd qowl baa jira sidaa khilaafsan oo sheegaya intaa inuu ka weyna saddex iyo afartan sano inuu jiray ayaa jira laakiin waa qowl laga xoog badan yahay adiladu sida kale ayay markaasi xoojinaysaa afartan sano inuu jiray saasuu marka uu leeyahay yaqiina fanqulan warkaasi waa la hubaaye soo naqli waa la hubaa warkaas in maalin isnina la soo saaray cumrigiisuna afartan sano inuu ahaa wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa ursila waa la diray nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam fii yowmi اثnayni maalin isniina ayaa la diray yaqiinan ay irsaalan yaqiinan diritaan la hubo bacda caami arbaciina afartan sano kadib fanqulan warkaas soo naqli war la hubo weeyaane warkaas soo naqli macnaa ha ka shakini weeyaan wuxuu sheekhu yihi raximah اllah fii ramadaana aw rabiici اlأwali wa suura tuqra أwal اlmunazali fii ramadaana bucua waa la soo diray fii ramadaana bisha ramadaan baa lasoo diray aw rabiici awali ama rabiicuwal bisha rabiicuwal baa lasoo diray wa suuratu iqra suuratu iqraa awalulmunazali qur-aankii la dejiyey kii ugu horreeyey weeyaan halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa laba masalo markuu inoo soo sheegay da'diisu intay ahayd markii la diray cumrigiisu intuu ahaa iyo maalintu maalintay ahayd markuu labadaa inoo sheegay ayuu halkan wuxuu inoo sheegayaa bisheebay ahayd maxaase ugu horreeyey oo nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam shadriga hore wuxuu ku sheegay bishii la soo diray inay ramadaan ahayd waa qowl qowl kale inay ahayd rabiiculawal waa laba qowl qowl saddexaad baa jiroo odhanaya rajab bay ahayd rajab toddobiyo labaatanka rajab bay ahayd saddexda qowlba waxaa sheegay alxaafid alciraaqi alfiyadiisa ayuu ku sheegay ayib bisha rabiiculawal inay ahay sideedeeda la soo saaray maya toddobiyo labaatanka rajab baa la soo saaray maya ramadaan baa la soo saaray saddexdaa qowl ayuu tilmaamay labada qowloo marka yani markaa culimmadu ay isugu khilaafsan yihiin saddexdaa qowl qowlka rajab sheegaya waa qowl laga xoog badanya labada kale laakiin ayay markaa culimmadu kala rajaxaan qolada odhanaysa yani markaasi eh, waxaa la diray bisha rabiiculawal eh, bisha ramadaan waxay deliishanayaan aayaadka shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aan iyo wma anzalna calى cabdina ywma alfurqaani ywma altaqa aljamcaan yowma altaqa aljamcaan waa yowma bedrin weeyaan maalintii labada kooxood ay kulmeen yowma bedrin weeye marka bederna ramadaan bay dhacday bederna ramadaan ayay dhacday marka aayaddaas iyo aayadda kale oo markaasi shahru ramadaan aladi unzila fiihi اlqur'aan labada aayaod waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bishii lasoo diray ay ahayd yani markaa bishii ramadaan inay ahayd qolada odhanaya yani markaasi waa rabiiculawal waxay kaga jawaabayaan waxay leeyihiin inzaalka iyo waxyiga soo dejinta lasoo dejiyey ramadaan isma diideyso inay ahayd bishii lasoo diray rabiiculawal inay isma diidayaan limaada lianna waxyiga soo degitaankiisu marka hore wuxuu ahaa ama qur-aanka soo degitaankiisu marka hore oo aayaadkaas ay sheegayaan wuxuu ahaa yani markaasi duuduub baa loo soo dejiyey duuduub ayaa loo soo dejiyey kadibna saddex iyo labaatan sano ayaa markaasi isagoo mufaraq ah la soo dejinayey marka aayaadku waxay sheegayaan soo dejintii hore isagoo markaa duuduub ah ayay markaasi bay aayaadku sheegayaan marka xadiid kale sii xoojinaya xadiid kale ayaa sii xoojinaya inuu markaa inzaalka aayaadku ay sheegaya inuu munajam ahaa duuduub inuu ahaa xadiid kalea sii xoojinaya oo dabaraani uu warinayo min xadiidi cabdullahi bn cabaas unzila alqur'aanu fii leylati اlqadri fii shahri ramadaan ila asamaai اdunya uma unzila nujuuman nujuum macnaa mufaraqan marka inzaalka hore aayaadku ay sheegayaan waa inzaal yani markaa duuduub ah kadibna munajam macnaa mufaraq ayaa loo soo dejiyey marka waxay kaga jawaabeen saasay kaga jawaabayaan jawaabtaa marka haddii la sallimo waxay noqonaysaa qowlka odhanaya rabiicu اlأwal ayuu ahaa bacsigiisu soo saaritaankiisu kaasaa marka xoog badan qowlkaa hore ayaa markaa xoog badanaya ibnu qayimna wuxuu yidhi walaa khilaafa ana mabcaثahu kaana yowma الاثnain waاkhtulifa fi shahri mabcaث inay maalin isniin ay ahayd soo saaritaanku liskuma hayo laakiin bishii baa laisku haya faqiila lihamaanin madina min rabiic اlأwal sanata إxdaa وarbaciin min caami اlfiil hada qowl اlأkhariin badanka culimmadu qowlkaas ayay mareen in markaa rabiicu اlأwal ay ahayd wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala fii ramadaana ay bucisa nebiga waa la soo diray fii ramadaana bisha ramadaan ayaa la soo saaray aw rabiicin اlأwal ama bisha rabiicu اlأwal ayaa markaasi nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam la soo saaray oo la soo diray rajabna waa sheegnay inay culimada qaarkood sheegeen wa suuratu iqra suuratu iqra awalu lmunazali qur-aankii la soo dejiyey kii ugu horreeyey weeye afar qowl qowl ka mida weeyaan afar qowl bay culimmadu sheegeen maxaa ugu horreeye la soo dejiyey qowl waa midkan waana midka ku sugan xadiidka saxiixa fi saxiixi اlbukhaari min xadiidi caaisha radia allahu canha nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo markaasi qaaru xira isagoo jooga in lagu soo jibriil u yimid kadibna uu markaa kusoo dejiyey aayaadkaas riwaayadka qaar waxay sheegayaan fii saxiix الbukhaari ku sugan wuxuu ugu horreeye o lagu soo dejiyey inuu ahaa yaa ayuha almudathir fii saxiix الbukhaari bay ku sugantah riwaayad kale waxay tilmaamayaan iyaguna fii saxiix الbukhaari ku sugan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi inamaa nazla أwalu ma nazla minhu suuraة min almufasal fiiha dikru اljannati والnaar wuxuu ugu horreeye o la soo dejiyey wuxuu ahaa suurad ka mid a qur-aanka mufasalka qur-aanka gaagaaban oo ka warramaysa janno iyo naar ka warramaysa suuratu iqrana janno iyo naar kama warramayso qowl kale ayaa jira oo odhanaya waxaa ugu horreeyey faataxa ugu horreysa las wax lasoo dejiyo qowlka dambe isagu waa qowl daciif ah alxaafid ibnu xajar markuu tilmaamay fatxulbaarigana wuxuu odhanayaa lam yaqul bihi ilaa cadadun aqalu min alqaliil cidda sheegtay qowlkaa dambe way yarta haddaba labadan kale maxaa la odhanayaa labadan kale qowlkan sheegaya markaasi mudasir baa ugu horreysay iyo qowlkan odhanaya waxaa ugu horreeyey suuratu min almufasal fiiha dikru ljannati wannaar waxay culamadu kaga jawaabeen suurat lmudathir waxaa loo jeedaa waxay ugu horreysay bacda fatrati alwaxyi waxyigu marku kala go-ay oo kadib dib loo soo dejiyey waxaa ugu horreeyey yaa ayuha almudathir baa ugu horreysay marka nusuulkaasi waxaa laga wadaa bacda fatrati alwaxyi baa loo jeeda ayay ugu horreysay xadiidkan kaloo sheegaya suura min almufasalna culamada qaar sida markaasi xaafid ibn xajar uu ku tawjiihinaya wuxuu leyahy waxaa la odhanayaa inamaa nazala min awal baa la qadaraya min baa la qadaraya oo tabciidiye ah waxyaalihii ugu horreeyey oo soo dega ayuu ka mid ahaa marka awalkaasi min baa la qadaraya oo tabciidiye ah marka waxyaalihii soo degay buu ka mid ahaaye iyadoo uguma horreynin saasuu marka macnuu noqonaya sidaa marka waxaa isugu imaanaya aqwaasha qowlkaas odhanaya waxaa ugu horreeyey yani markaasi iqrana waa qowlka markaasi oo ugu saxsan labada qowl oo kalena sidaasay culimadu ku tawjiihiyeen suuratu iqra suuratu iqra awalu lmunazali qur'aanka la soo dejiyey waa kii ugu horreeyey wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala uma alwuduuءa wasalaa tacallamah jibriilu wahya rakcataani muxkamah uma callamahu jibriilu nebi maxamed jibriil wuxuu baray alwuduuءa weysadii buu baray iyo wasalaata salaadii wahiya salaadu rakcataani laba ra laba ragcadood weeye ragcataankaasoo muxkama la sugay halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximah اllah nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam markii waxyiga lagu soo dejiyey jibriil inuu baray sida loo weysaysto iyo sida markaasi loo tukado inuu baray waxaana tilmaamaya sida xadiidka yani markaasi shaarixda uu tilmaamayo ibnu maajah iyo axmed iyo keyrkiiba ay wariyeen ana jibriila calayhi الsalaam ataahu fii awali maa uuxiya ilayhi markii ugu horreeyey waxyigu u yimid jibriil baa nebi maxamed u yimid alayhi الsalaam facallamahu اlwuduuءa waالsalaaة markaasaa wuxuu baray wuxuu baray weysadii iyo salaadii buu baray xadiidkaas ayaa markaasi ayuu sheekhu yani ka soo qaatay kutubu siyarna sidaasay u tilmaamayaan sida ibnu isxaaq iyo kayrkiis in nebiga la baray calayhi الsalaatu wasalaam jibriil uu baray sida loo weysaysto ibnu isxaaq wuxuu leeyahay xadaanii bacdu ahli اlcilmi waxay ii sheegeen culimada qaarkood salaada markii la farad yeelo rasuulka lagu farad yeelay inuu jibriil u yimid isagoo jooga meel maka ka sarraysa fahamaza lahu bicaqibihi fii naaxiyati اlwaadi wuxuu u qoday meel ka mida waadiga dhinaciisa u qoday markaasaa waxaa ka soo booday il biyo ah jibriil baa ku weysaystay nebiguna waa eegaya calayhi الsalaam suu u tuso sida loo weysaysto kadibna nabigaa weysiista calayhi salaatu wasalaam siduu jibriil ka arkay jibriil baa istaagoo wuu tukaday nebiguna waa tukaday calayhi salaatu wasalaam intaa markuu bartay nebigu waa soo laabtay oo gurigii buu yimid markaasaa isaguna wuxuu baray khadiija radia allaahu canhaa marka xadiidkaas baa markaa daliil u ah in markaa qaabkaas uu jibriil u baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uma callamahu wuxuu baray jibriilu jibriil huwda waa mafcuulkii weeyaane jibriil baa faacilkiia jibriil wuxuu baray nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam alwuduu'a waa mafcuul haanigii weeye uma callamahu wuxuu baray jibriilu jibriilu jibriil wuxuu baray nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam alwuduu'a weysadii iyo wasalaata salaadii wa hiya salaaduna rakcataan laba ragcadood weeye ragcataankaasoo muxkamatun la sugay xadiid saxiix ayaa tilmaamaya fi saxiixayn min xadiidi caaisha caaisha waxay tidhi farad allahu salaata xiina faradahaa rakcatayni rakcatayn marka ugu horreeyey oo ilaahay marka ugu horreyso ilaahay salaadda u waajibiyey laba ragcadood bay ahayd fi alxadari waasafar xadarka marka qofku u markaasi usan musaafirka ahayn iyo markuu musaafir yahay labaduba labalabuu tukanayaa fa uqirat salaatu asafar wa ziida fi salaati alxadar waxaa markaasi la sugay oo sidaa lagu daayey salaadda safarka labalaba la tukanaya marka laga yimaado salaadda maqrib labalabaa la tukanaya waiida fii salaati اxadr waziida fii salaati اxadr xadarkii baa la ziyaadiyey oo duhurkiina waxaa laga dhigay afar casarkiina afar yani markaa ceshihiina afar baa laga dhigay marka xadiidkaas ayaa tilmaamaya salaadu markaa markii hore inay ahayd ragcataani ragcataan saasuu marka sheekhu leeyahay wahiya salaadu ragcataani weeye ragcataankaasoo muxkama markaa muxkama markaa la sugay uma madat cishruuna yowma kaamila faramat اljina nujuumu haa'ila wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala uma madat cishruuna yowman waxaa tegey labaatan maalmood kaamiloo dhammaystiran faramat iljina jinkii waxaa soo ganay nujuumun xidigo haa'ila cabsi leh oo laga cabsanayo halkan shekh wuxuu inoo sheegayaa qiso dhacday nebi maxamed alayhi الsalatu salam markii la soo diray qisadaasna waxaa faahfaahinaya xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi jinku waxay ahaayeen min xadis ibn cabaas wuxuu leeyahay ibnu cabaas jinku waxay ahaayeen kuwo kora samada waxyigay soo dhegaysan jireen markii ay maqlaan kelmadna waxbay ku darsan jireen been ah markii nebi maxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam meelihii ay tegi jireen waa loo diidey arrinkaasa waxay u sheegeen odaygoodii ibliiskii weynaa bay u sheegeen in loo diiday meelahay tegi jireen jibri eh, ibliiskii wuxuu ku yidhi ar waxbaa soo kor waxbaa soo cusboonaadae yani bal ordoo soo wax soo eega marka way kala tageenoo nimba meel buu qabtay kuwa marka soconaya ma waxay la kulmeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo tukanaya meesha yani markaasi meel maka u dhow isagoo ku tukanaya bay markaasi la kulmeen kadibna waxay u sheegeen warkii ibliiskii bay u sheegeen fa atowhu fa akhbaruuh way u tageenoo warkii bay u shegen way ninkaasaan la kulannay oo qur'aanka akrinaya fa qaala haada alxadatثu aladii xadaa fi اlardi wuxuu ku yidhi waxaa dhacay oo samada laydinkugu diiday waa arrinkaas weeyaan buu yidhi saasuu marka ugu sheegay aayaadkuna waa tilmaamayaan fii suurati اljin wa annaa lamasna asamaa fawajadnaaha muli'at xarasan shadiida wa shuhuba kunaa naqcudu minha maqaacida lisamc faman yastamic alaana yajid lahu shihaaban rasadan macnaa waxay tilmaamayaan marka hore inay samada intay tagaan wax soo dhegaysan jireen laakiin hadda qofkii u dhowaadaa waxbaa lagu soo ridayaa marka nimankaas jinka ayay markaas ahaayeen waxyaala maashaa lagu riday ama shuhubkaa lagu riday ama markaasi xidigaha lagu riday ibnujawsi wuxuu leeyahay culimmadu waxay yidhaahdeen ra'at qurayshun annujuuma yurmaa biha bacda cishriina yowma min mabcai rasul l sl labaatan cisho kadib markii nebi maxamed lasoo diray bay ahayd arrintani marka qurayshna wayba arkeenba arrinkaas way arkayeen marka taasuu sheekhu tilmaamaya labaatan casho kadib bay ahayd markii nebi maxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam uma madat cishruuna yowman labaatan maalmood baa tegey cishruunkaasoo kaamila dhammaystiran labaatan maalmood baa tegey markii nebi axmed lasoo saaray calayhi salatu wasalaam faramat waxay gantay nujuumun xidigo haa'ila min alhawl hawlkuna waa shayga laga cabsado weeyaan xidigo laga cabsado baa waxay wax ku rideen aljinna jinkii bay wax ku rideen jinkii ayay wax ku rideen kadibna sidaasay markaasi war u dooneen warkiina way soo ogaadeen halkaa inoo joogo wallahu aclam